ku socdaa loola jeedaa ama qof ha ahaado ama wax kaloo noolaa ha ahaado ma jiro insaan muslim ah qof muslim ah qofkaan muslim ahayn waxba u tarime laakiin muslim tallaalo geed macnaha geed abuura geedkaasu wuxuu rabaa ha ahaado oo faakala uu ka cuno minhu geedkii uu tallaalay insaanun qof ow daabatun ama naf kale daabadda waxaa loola jeedaa dhammaan noolaha kale shimbir ha ahaado wax kale ha ahaado ilaa kaana lahu qofkaas wuxuu u akligii ilaa kaana akligaas wuxuu u noqonaa lahu insaanka oo muslimkaa sadaqatan sadaq u noqona macnaha qofka muslimka hadduu wax beer ama beer ha ahaado ama geed kale ha ahaado hadduu meel wax ku tallaalo oo wax ku abuuro geedkaasu soo dhasho haddii shimbir wax ka cunto haddii bahal kale wax ka cuno haddii xoolo wax ka cunaan haddii dad wax ka cuno sadaqay u noqonaydaa qofkii abuuray geedkaas sadaqa ayuu u noqonayaa qofkii geedkaas abuuray taas markaa waxay tusadaa qofka muuminkaa cibaadaadkiisa iyo waxyaalo waaweyn oo oo waxaa jira dadkan aan dhib weyn ku hayn ajir badanna qofku ka helayo marka maqaasidiisa inuu wanaajiyo aaday u fiican tahay wax kastuu qabanayo oo sharcigu ogol yahay niyo fiican inuu ula yimaado bukhaariyu can jariir bni cabdillaah radia allaahu canhu can inabi nabigu ka wariyey sala allahu calay wasalam qaala nabigu inuu yidhi man laa yarxamu qofka aan naxariisanayn laa yurxamu loo naxariisan ma manta mawsuulo in laga dhigo laa yarxamu la yidhaahdo waa bannaanta shardiyo in laga dhigana waa bannaanta man laa yarxam qofkaan naxariisan laa yurxam loo naxariisan ma qofkaan naxariisan oon makhluuqa u naxariisan ilaahay u naxariisama marka waa xadiis weyn oo macnihiisu weyn yahay xaafid ibn xajar fatxulbaariga juska tobnaad afar boqol konton iyo shan wuxuu yidhi ibnu badaal waa imaamkii maalikiga ahay oo bukhaariga sharxay wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugan alxadu calaa isticmaali raxma lijamiici alkhalqi boorin laysku boorinayo naxariis in loo isticmaalo makhluuqa ammaantood makhluuqoo dhan naxariis inaad kula dhaqanto markaasuu yihi fayadkulu lmu'minu wاlkaafiru wاlbahaa'imu almamluuku minhaa wagayru lmamluuk waxaa soo gelaya makhluuqa lagu leeyahay naxariis kula dhaqan muuminka iyo gaalka muuminkii u naxariiso gaalkana waa u naxariisana waa gaal aan xarbi ahayn waa gaalkii aan xarbiga ahayn waa u naxariisane naxariista loo naxariisanayo xaqo loo sheegayo naar laga badbaadinayaa ka mid ah naxariisaad u naxariisane muuminkii waa u naxariisane xoolihii waa u naxariisane xoolaha kuwa adugu adleedayo kuwa kaleba u naxariisane waxaa soo gelaya marka xoolaha ha loo naxariisto xayawaanka adugu aada milkiga u leedahay ama addoommo hadday jiraan afar shay waa inaad ugu naxariisato atacaahud biliccaam wasaqi inaad aad uga warqabto cuntadooda iyo cabitaankooda adigaa ilaahay ku milki siiyey amaamallaahi waxbaa lagaa weydiina marka waa inaad quudintooda ka warqabto oo cuntadooda iyo cabitaankooda xoolaha adugu aada leedahay oo ilaah mas-uul kaaga dhigay waa inaad ka warqabto tan kaleeto waa takfiifu fi lxamli culayska aad saaraydana waa inaad fudaydo oo aadan saarin wuxuusan qaadin dadka khaas ahaan dameeraha leh cuquubo weyn oo adduuniya aakhiray mudanayaan qaabkay uga dhaqmaan haddaysan ilaahay uga baqin waxay saarayaan wuxuusan awoodin wuxuusan awoodinay saarayaan kan kaleeto wa tarku tacaddi bidarbi garaaciddana waynaydan ku xadgudbin xoolaha aad adugu leedahay iska garac ma waa noole waa dhibe waa inaad ilaahay uga cabsato sidaasoo kale ugu dulmiyaan garaacidda waxaan neef xayawaan ama dameer ah oo inta dhabarka ay ka dalooliyeen ay saareen wuxuusan qaadin markuu dhaqaaqi waayey meeshii dhaawac aheyd qor uga gudaya marka naxariistaana waa wax aad moodo inaysan aakhirada rumaysanin qof aaqiro rumaysana saas uma dhaqmo subxaan allah waa dulmi aan caadi ahayn marka culayskiina waa lagu xadgudbay garaaciddiina waa lagu xadgudbay waxaa la rabaa cuntadiisa inaad ilaalido cabitaankiisa ilaalido rarkiisana aad ka fiirsato wuxuusan qaadin aadan saarin garaaciddiisana aad ka fiirsato afartaas in loogu naxariisto haddii xayawaankiiaba sidaasa dadkiina ka sii weynihin marka waa in aad loogu naxariisto makhluuqa si ilaahay kuugu naxariisto can caaishata radia allahu canha can inabiyi sala allahu qaal maa zaala jibriilu jibriil kama suulin yuusinii inuu ii dardaarmaa biljaari dariska xataa danantu ilaa aan u mareeyey annahu jibriil sayuwariuhu inuu dhaxal sii doono jibriil kama suulin inuu ii dardaarmaa deriska war deriska deriskaa layska ilaaliyo war deriskaa loo naxariisto war deriskaa laga warqabo war deriska xaqiisa hala weyneeyo markii dambe waxaan isiriyu yidhi anuuba dhaxal siiyaa waxaa loola jeedaaba xaafidku waxaanba isir amu yidhaahdaa sida qaraabadu qofka ay u dhaxlaydo deriskana nasiibu dhaxalka ku oo qofka dadka dhaxlaya darisku waa ku jira ah, aabbe xaqu uu leeyahay hooyo xaqay le darisku intaasu leeyay amuma yidhaahdaaba macnaha ma dhihin laakiin heerkaas inuu gaarsiiyo ayaanba ka cabsaday amuba heerkaas soo gaarsiiya marka waa arrin aada u weyn deriska qof kasta oo muslim ah oo ilaahay iyo qiyaamo rumaysan wa inuu deriskiisa karaameeyo karaamadaasna koo waxaa dhibkaaga ka ilaali adugu ha dhibin carruurtaanu dhibin sinna ha ku dhibin ha ku qaylin ha tuuriyeyn wasaq ha ku daadin qiiq ha ku shidin wax uu dhibsado ha u geysan daad gurigaaga ka qaylido kiisiiusan ku noolaa karin anuu kaygaan ka qayli ma dhi ila kiisiad ku dhibi cawradiisa ha daalacan darishadaha ka fiirin ha dulmini ha ku qayli wasaqda ha ku shubin qiiq ha ku shidin wax alla wixii dhibsadaa oo adiga laftikaada aad dhibsa lahayd ka ilaali ilaa qofka waxaa lagu fiiriyaa waxaad adugu dhib u arkireen isaguna dhibu u arkay ah, waa laga ilaaliya dhibkaaga horta ka cesho tan labaadna waa in dheefkaaga waxgaarsii ah, waxgaarsiiyo hadiyadaha iyo mararka waxa weeyaan ay suurtagal tahay waxgaarsii tan saddexaadna dulqaad dib wax yaru ay ka yimaadaan haddii laysula kaco le dadki waa wada darise lama noolaa kale inaad u dulqaadato inaad isku daydo ood u sabarto inaad u sabarto rawa الbukhaari can caaishata radia allahu canha qaalat qultu waxaan iyo tihi yaa rasuul allah ina lii waxaa ii sugnaadeen jaarayni laba dariis fa ilaa ayihima uhdi labadooda kee wax u hadiyeyna laba qoysaa daris ila ah wixii ma kala gaaraan labadooda kee u hadiyeeyey haddii labada loo qaybin karo waad u qaybin laakiin haddaysan labadooda ku filnayn yaan u hadiyeeyaa qaala nabigu wuxuu labadooda midka u dhowaan badan minka adiga baaban albaab kan kugu albaabo labadooda albaabka laga fiirina guriga laga fiirima labada albaab albaabka kuu dhow albaabkaas ayaa xaq gaara kugu siinay wuxuu idhi xaafidka xikmaddaas waxay tahay adiga gurigaaga waxyaalaha soo gelaya hantida dhaqaalaha waxyaalaha soo gelaya guriga kaa soo horjeeda waa arka marka waa damaacina laakiin guriga albaabka kaa sii jeeda badana arki ma kan markaa maadaama uu damaacinayo waa sidaasaa loo leeya ayaga hadiyaddaha lagu bilaabo tan kaleeto haddii culays kugu yimaado gar gurmadka koobaad albaabka kuu dhowu ka imaana didari sax ay yihiin marka culays kugu yimaado ama cadow ama si kow horta albaabka kuu dhow waa ayaga waxa soo baxa marka ayagaa u degdegin badan gargaarkaaga ayagaana u jeeda waxa gurigaaga gelayo tamaac iyo hanqaltaa ka geli karaa marka hadiyaddu haddaysan ku filnayn labada albaab albaabka kuu dhowey xadkana wax oo xadoo laleeyahay intaasoo guri weeye darisku ma jiro darisku waxa weeyaan guri fogu noqon karaa mid dhowaa soo galaa laakiin waxay u kala xaq badan yihiin siday u kala dhow yihiin laakiin afartan oo dhinac walbaa xadiikeedu ma sugna xadiidkeedu ma sugna marka un curfiga ayaa loo fiirin deriska curfiga ayaa loo fiirinaa روى البخاري عن جابر, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل كل معروف wanaag kastaaba صدقة waa صدقo صدقadu xoolo kaliya maaha wanaag kasta shay kasta oo wanaagiisa sharciga lagu yaqaan waa صدقo hadal wanaagsan waa صدقo wanaagga dadka u sheegto xumaan aad alaabku qaadi waayd la qaado gaariguu meel uga jira la riixido wax kasta oo wanaagu waa sadaq ah, subxaan allah alxamdu lilah ilaha illa allahu akbar kulli waa sadaqa qof walba wuxuu sadaqaysta ma weyn hadduuba niyad fiican leeyahay kullu macruufin wanaag kasta macnaha shay kasta oo sharcigu wanaag ku yaqaan waa ma haddii shayga inuu wanaagsan yahay sharciga lagu yaqaan sadaqa can ibni cumara رضي الله canhuma can nabiyi sala الله عليه wasalama qaal lian yamtali'a inuu buuxsamo jawfu axadikum qof inin ka mida qalbigiisa qayxan malax ama maal inuu ka buuxsamo aa khayrun lahu waa qayr badan min an yamtali'a inuu ka buuxsamo shicran gabay qofka qalbigiisa in gabay ka buuxsamo iyo inuu ka buuxsanto maal waxa uu qayr badan inuu ka buuxsamo maal hayra maal hadday ka buuxsanto aduu ku dambaabi wey adugu moogta macdankeeni waa qadar ilaahay laakiin shicir hadduu kaa buuxsamo xoogaa baadideed u dhowda baadida u dhowda sababtu waxa way shicirka ama gabaygu badanaada xadgudub lagama waayo sida badan sida badan xadgudub lagama waayo taas waxaa ka sii daran gabaygu waa mashquuliya dadka gabayga naftaa rabta saas daraaddeeda qofka hadduu gabayga aad u barto waxa kale waa ka mashquulaan adkaarihii kale qur-aan akrintii kulli waa ka mashquulaa gabaygaasuu rabtaa naftu waa iska geegaara waxaa arkaya isagoo iska socdo jidku iska geegaara oo iskaga uu shicirka iska akrisana marka waa arrin katara wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar mubaalaqada ama xeeldheeraanshada xadiiskan ku sababtu waxay tahay dadka hadalkaas nabigu kula hadlayey waxay ahaayeen dad meesha ugu dambeyday ka gaaray gabayga iyo shicirka inay qaabilaan dad oo aad u qaabilay shicirka oo gabayga aad u qaabilay ay ahaayeen ku mashquulay saas darteedu nabigu uga canaantay si ay qur-aanka iyo dikriga alleh iyo cibaadada usoo qaabilaan qofku hadduu qaato wixii la amray oo qur-aankii iyo dikrigii iyo cibaadaadkii wixii la camray uu qaato inta soo hartay gabaygu hadduusan dembi ahayn waxba ka dhibi maha laakiin gabaygu hadduu ka mashquuliyo qofka qur-aankii adkaartii cibaadaadkii kale waa markaas marka uu madmuumka noqona laakiin hadduusan qur-aankii ka mashquulin qofka qur loo baahna wuu akrinaa adkaartii waa akrinaa cibaadaadkii kale waa gudanaa hogaa gabayana waa xifdisayi markaas waxba ka dhibi maha gabaygu hadduusan gabay xun ahayna gabay fiican oo macnihiis uusan qaladahayn laakiin haddii qofku uu gabayga uu keliya ka daba dhaco oo iskaga mashquulo intaasoo kumanaanaho xifsan yahay oo gabay ah ama carabi ahaado ama soomaali ha ahaado oo uga mashquulo daacaadkii waa markaas marka uu wax dhibayo dhibaatada keenaayo روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري إن الغادر قائنك طفك خائنك oo wax qiyaamo dadka maalkooda dadka mas-uuliyadooda qofka khaacinka ahe dadka qiyaama yurfacu kora loogu qaadaa lahu qaacinka liwaaun calam raaya kor loogu qaadaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha calan dheer xadiiskana qora meesha dabadaha looga xidha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadihi qadratu fulaan ibni fulaan tan waa dhagartii ama khiyaanadii hebelkii ina hebelahaa Ah, ta magaciisa loogu dhawaaqo magacii weliba loo yiqiin aa la yidhahdaa dhagartii iyo khiyaanadii hebel hebel weyta marka calankaas wuxuu la ekaana inta khiyaanadiisu la ekeed ilaa dadku islama khiyaano ekeen duqaalin weyn ahaa calan weyn aha la babina oo khiyaanadiisiio dadka ay u jeedaan haddu xoogaa yareed mid xoogaa ka yara la taaga balaa un dabada uga xihan waa fadeexooda marka fadeexaa ku dhacaysa fadeexaa ku dhacayda xadiiskaas fiiriya marka qiyaamaha marka la tago qofka aabbihiisa loogu abtirina waxaa la leeya haadihi hadratu fulaan ibni fulaan saasaa la leeya xaafid ibn xajar wuxuu yidhi ibnu badaal waa imaamkii maalikigaha wuxuu yidhi xadiidkan waxaa ku sugan in la ridiyo dadka yidhaahdeen aakira dadka looguma dhawaaqo ilaa hooyooyinkood maahane aakira mar haddii la tago waxay mar haddaad qabri gasho ina fulaano aluleyda hooyaa lagugu abtiraha yidhahdeen xadiiskaa nabigaa radina nabiga wuxuu noo sheegay aakhire waxaa lele ina hebel hebel alaleey ee hooyo loogu abtiri ma waa been marka qoladaan yidhaahdeen hooyaa loogu abtirina waxay yidhaahdeen waa asturid oo loo eeb qarinayoo la asturayo aabbayaalka aa la astura sababtoo ah ilmaha nin loogu abtirinaa xaqiiqaha nin kalaa dhalay oon la ogeyn marka si aan fadeexadaas u soo bixin hooyadaa la hubaayo hooyadaa loogu abtirina iyadoo ilaahayada wax ka qarsoon aan la arag asturid la asturayo a hooyada loogu abtirinaa saasay yidhaahdeen laakiin xadiiskaana ridiyey waa been adduun iyo aakhira dadka waalidkood aabbaha loogu abtiriyo marka dee taas waaba aragteen qabuuraha markii la aaso dadka gobol oo la hadla oo markii meydka la asabiye talqiin la yidhaah oo xadiis daciif uu sheegaayo aabbadaa xadiiska daciifkaa ku dhaqma markaasay la hadlaan ina hebel hebel hooyadii ugu abtirinayo duug yaray haystaa ay ugu qorantay mawliidkana qaybta damaata uga qoran ina hebel hebelo xasuuso waxaad adduun uga tagtay ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu mna xud rasuul lah waa adigii dhihi jiray ha iska halmaami waxaa ku imaan doona laba malag oo indhagadgadudan oo aad looga argagaxo ha ka argagixin waa makhluuq ha ka cabsan waxaad samaydaa hadduu ku yidhaahdo man rabbuka allaahu rabbi dheh waa loo laqina saas dii layskugu laqini karo dhibo ma dheceenba arrintu saas maa waa ka kulusha arrintu waxaa weeya meeshaas marka lagu dhigo haddaad toosneed ilaahay baa kuu laqina haddaad qalloocneedna ma lagu laqini karo meesha heerkaas inqishku gaaro saxba maaha oo halkaas la isku dayo jawaabta in loogu laqimo qofka imtixaankaas imtixaan qish la geli kara maaha ah, waa meel runtii la gaaray aakira la gaaray xadiiska ku soo aroorna waa daciif ah, weliba aad ku daran daciifnimadiisu mar hadday daciif daran yahayne laguma dhaqmo dadka diin loogama dhigo marka hooyana looguma abtiriyo xadiiskan saxiixa wuxuu sheegaa aabbaa dadka loogu abtiriya taasuna waa qalad kale marka in ilaahay looga cabsado wey oon dadka la lumin oon la baadiyeyn rawa الbukhaarي can caaishaةa radي الlahu canha can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm qaala nabigu wuxuu yidhi laa yaquulanna yuusan dhihin axadukum qof inin ka mida khabusat nafsi nafsadaydu waa xumaatay walaakin liyaquul ha yidhahdo laqisat nafsi nafsadaydu waa xumaatay alfaada gobol ayagoo macnuhu isku dhow yahay haddana midna sharciga diida midna waa ogolaana qofka xoogaa ama waa jiraday ama wa marka khabusat nafsiyu dhih naftaydu waa xumaatay maxaa yeelay wuxuu yidhi xaafidku khubsiga waxaa lagu iطlaaqaa caqiidada baatilka hadalka beenta ficilka xun taasaa la yidhahdaa khubsiga khubsiga waxaa lagu ilaaqay caqiidada baatilka hadalka beenta iyo ficilka xun Ah, sidaasaa lagu ilaaqaa raaqib aa ah, sidaas yidhi uu yidhi xaafidku markaasu asna ku darayo wuxuu yidhi xaaraanta iyo sifaadda xunxun oo qowlka iyo ficilkaana ayagana waa lagu ilaaqa how waxaa la hahdaa khubfi marka caqiidada xun qowlka xun ficilka xun xaaraanta sifaadda xunxun waxaasaa la hahdaa khubfi marka lama isticmaalo naftaada looma tiriyo waxaas oo la yidhaha khabufad nafsi haddaad wax dhahaydo walaakin liyaqul ha yidhahdo laqisat nafsi ogaa naftaydu uga xumaata waayahan laqisat isticmaal ee khabufat ha isticmaalin rawa lbukhaari can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam qaala allahu tacaala ilaah wuxuu yidhi yasubu bnu aadam ina aadan wuxuu caayaa addahra zamanka banu aadamkii zamankiiu caaya abaarta xun sanada xun dayrta xun diraacda xun shidaalka xun ee maalinta madow sanadka madow waxaasuu ku hadla banu aadankii sanadkiiu caayya ilaa wuxuu yidhi wa ana dahru wa ana muqallibu dahri zamanka waxa maamulaana waa aniga abaarta colaadda saacad xumada saacadda waxa weeyaan kulli wax kasta ood zamanka ku dhex arkaydo zaman asagu wax ma sameeyo ee waa maamul alle waxa ka socda waxa la caya maamulka soo maaha marka marka caydu waxay ku dhacayda axadka maamulka wada allah ayay ku dhacayda caydu marka aad caadayda zamanka waa arrin khatar marka ah, qof ilaahay cayana waa qof halaag ku dhacay marka zamanka caydiisa waa in la iska ilaaliyo abaartan xun iyo dayrtan xun iyo guban xun iyo waxa way maalinta xun maalin xun baan heshay iyo waxa weeyaan sanad xun baa nagu dhacay iyo waxaasoo dhan waa munkar wey waa munkar lama ogola yasubu bnu aadam ina aadam wuxuu caayaa adahra zamanka wa ana dahru adahru laysa sman min asmaa illaah magac magacyaalka ilaahay ka mida ma ahan adahru ee macnaha waa lafdiga ka dambeeya caddaynaa nabigu wuxuu yidhi alle wuxuu yidhi biyadi leylu wanahaar biyadi alla hadla biyadi gacantaydu ku sugan yahay alleylu habeenka iyo wanahaaru macnaha habeenka iyo maalinka anaa saas darteeda macnaha lagu fasiro waana dahru waxaa ugu sawaabsan waana muqalibu dahri ah, zamanka midka gedgedina waa aniga waana muqalibu dahri saddex macnaha lagu fasira kaasaa u wanaagsan maxaa yidhaha waana muqalibu dahri waxaa laga fahmaa biyadi leyl wanahaar lafdigaasa laga fahmaa habeenka iyo maalinku gacantayda ku jiraan anaa maamulayo rawa bukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala rasul rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin dadku alkarmu ay leeyihin geedka canabkaa ay carabtu dhihi jirtay alkarmu geedkaasay dhihi jireen karmina waa deeqsinimu maxay u dhahayaan waa geedkaasaa deeqsiye geedkaas asal kamrada waa geedka laga sameeyo canabkaa ugu horeeya wax kamra laga sameeyo qofka marka waxay leeyiin markuu qamrada cabudeeqsinimada sii dayna adug u bixina saas marka waxa deeqsinimada asal geedkan u ahli geedkii marka waxay leeyihiin alkarmu geedka deeqsiga marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaquuluuna waxay leeyihiin alkarmu macnaha alcinabu alkarmu cinabkiiyay waxay leeyihiin karmu inamaa wax kale maahan alkarmu deeqsigu qalbulmuminiin muminka qalbigiisa wey qofka muuminka qalbigiisa ayaa ka nacfi badan geedkan qalbiga muuminka wax badanu ku fakeraa inuu naftiisa anfaco inuu dadka kale anfaco marka waxa qayrka badan iyo deeqsinimada bixiyaa waa qalbiga muuminka qalbi muuminaa qayr badan qalbi muuminaa nacfi badan laakiin geedkan cinabkaa ma aha mid mudan in la yidhahdo waa deeqsi rawa buaari can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sal اllahu calay wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi samuu bismi magacayga isku magacaaba magacayga oo muxamed magacaas caruurta waa la bixi kartaa aduna waa la bixi kartaa walaa takanow ha isku kunyaynina bikunyati aniga kunyadayda oo ah abulqaasim abulqaasim kunyadaas ha isku hala bixinina laakiin magacayga la bax magacayga la bax culummadu aaday iskugu khilaafeen ma banaan tahay kunyadii nabiga in lala baxaa shaafici wuxuu leeyahy ma banaana laa fii xayaatii walaa bacda mamaati hadduu noolaana ma bannaanayn hadduu dhintayna ma bannaanayn ma bannaana in abulqaasim qof la yidhahdo sida raafici oo kale la yidhah abulqaasim waa tiradii ka bateen culummada abulqaasim lagu magacaabo iyo dadka lagu magacaabo ma bannaanuu leeyahay shaafici qowl waa qowlkaas qowlo wuxuu leeyahay markuu nabigu noolaa ma bannaanayn laakiin markuu dhintay kadib waa banaanye ah, waa qowlka raafic maray ah, isaga abuqaasim kunyada isla baxay qowlkaasu maray wuxuu leeyahay bacda mowti waa banaanye qowlo wuxuu leeyahay qofkii magiciisa maxamed la yidhaah uma banaana in abulqaasim uu la baxo sababtoo ah nabiga magiciisa maxamed u ahaa kunyadiisuna abulqaasim ahe labada iskuma dafsa karti mid qaado ah, qofkii ab qofkii maxamed la yidhaahdo kunyo kama dhigan karo abuqaasim qofkii aan maxamed la dhihin kunyo waa ka dhigan kara saddex qowl marka saddexda qowl xaafidka waxaad madda rajaxayo qowlka ah bacda nabiy bacda mowti nabiy sala allahu alay slam waa bannaanya sababtaana tusayda sababulwuruudka xadiiskaa tusaa sababulwuruudkana wax badanaa lagu fahmaa sababulwuruudka xadiidku wuxuu ahaa nabiga isagoo suuqa dhex maraa aamin wuxuu yidhi ya abalqaasim markaasuu soo fiiriyey markaasuu yidhi adiga kuulama jeedo ah. markaasaa nabigu yidhi war magacayga la baxe kunyadayda hala bixinina ilaa sidaana ka dhalanaydee marka laakiin bacda mowtihi haddee arrintaas waa laga beri noqdo oo macnaha waa laga aamin noqdaan rabo waa laga aamin noqday nabigii inuu isku marayo asaga in loo yeerayo inuu isku marayo waa aamin dhicina taas marka fii xayaatihi ayay xaaraan aheed laakiin bacda mamaatihi waa bannaantahay sababkana sidaas tusaya sababka ayaa tusaya sababkuna waa saxiix siduu marka sidaas qowlkaasaa ugu xoog badan oo ah fii xayaatii lama ogolayn laakiin bacda mamaatihi waa bannaanta nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam waman ra'aanii qofkii i arka filmanaami hurdada dhexdeeda qofkii igu arkaa faqad ra'aanii waa i arkay xaqan ru'yan xaqa aragti xaquu i arkay maxaa yeelay fa ina shaydaana shaydaanku iskuma suuray karo fii suuratii suuradayda qofkii aniga i arkaa anuu i waa rune qof kale ma usan arag shaydaan ma arag sababtuna waxay tahay yuri nabigu sal allahu calayh wasalam shaydaanku suuraddeeda iskuma soo yeeli karo ilaahay baa ka ilaaliyo ka xifdiyey macnaheeda marka waxay tahay ma dhici karto sidii nabigu u ekaa sal allahu calay wasalam shaydaan inta isku ekaysiiyo oo hurdada kuugu yimaado inuu ku yidhaha way kanoo nabi maxameda ah, ma dhici karto ilaahay baa ka ilaaliya laakiin hal maadda waa dhici kartaa suuraddii nabiga iskuma ekaysiin karo suurad kaluu leey ta kuu yima adna nabigii ma taqaanin suuraddiisii shamaa'il muxamadiya ma adan akrisan markaasuu leey nabi maxamed ah markaas le nabigan ku ruyooday markaas maxaa lagu leeyahy waxaa lagu leeyahay ru'yada noogu kaadiya soo jeedka maku taqaanada soo jeedka maya oo markaad kurudo saad u oqon soo jeed baa radan ku oqon maxaad ruyo ku taga marka fiiri oo horta nabiga sifaadiis wayna barato suu ekaa nabiga sal ala ala kutubo gaaraha laga alifo markaad barato sidii u ekaa sidaas shaydaan iskuma ekaysan karo saas way xadiis macniif laakiin xadiisku ma dhihi nabigu shaydaan ma dhihi karo nebi maxamedaan ah ma dhihi nabigu sal ala fiiri xadiiska shaydaan aniga suuraddayda iskuma soo ekaysan karo marka haddaad soo jeedka ku barato taqaan hadhow ma dhici karto shaydaan inuu ku yidhah mad maxamed maxayna waa tahay nabigi waa fiine waar matiidoon naga taale hadduusan ahayn hadduu isagii yahayna waaba nabigi ee maaha shaydaan haddaad suuraddii aad ku baratay oo aad tiqiin aad ku aragto maba ahan shaydaan waa nabigi sala allah alay waslm marka si aad arrintaas aad u kala barato waa inaad soo jeedka horta nabiga ku barataa sala allah alay baro nabiga markaasaa waxa kuu yimid inuu nabigii yahay iyo inuu shaydaan yahay kala ogaa karta markaasaad kale ogaan karta haddaadan soo jeedba ku oqoon ru'yana ka sii fog nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam waman kadaba calaya qofka beeniga sheega mutacamidan xaala uu u qasdayo oo uu og yahay inuu beeniga sheegayo falyatabawa wuxuu diyaarsaday maqcadow meeshuu ka fadhiisa lahaa min annaari naarka jumlada noocaasa falyatabawa waxaa la yidhaahdaa dalabiyatun lafdan khabariyatu macna xagga lafdiga waa ficil mudaaric oo laamul-amar la gelshay oo waa dalab laakiin macnuhu waa khabar oo waxaa loola jeedaa qofka nabiga ku been abuurta nabigaasaas yiri uu leeyahy waana og yahay inaan nabigu sidaa dhihin sala allahu alay wasalam nabigiiya saas yiri uu leeyahy nabigaa waxaa sameeyey nabigaa sidaas yiri nabigaa waxaas diiday waana uu og yahay inaan nabigu waxaas dhihin asagoo og qofka saas yidhaahdaa kelmaddaas wuxuu ku diyaarsaday boosku naarta ka dow waaba diyaarsaday booska kelmaddaas aa sabab u noqotay booska marka naartuu boosku leeyay sababtoo aan ah nabigoo lagu been abuurtaa la mid ma ahan dadka kaleo lagu been abuurta dadka kale lagu been abuurtaana xaaraan dadka kaleo muslimiinta ama qof sideedaba banu aadan in lagu been qof ay bannaanta ma jirto xataa gaalada lagu been abuurta ma bannaan ogo been abuursiisa wax banaan maaha yaa been abuur sameeyey inamaa yaftaru lkadiba aladi laa yumin baadat ilah dadka aan ilaahay aayaadkiisa rumaysnaynaa been abuurka sameeya marka dadka kale in lagu been abuurtaaba xaaraana ka warran nabigiioo lagu been abuurta nabiga sala allahu alay wasalam been abuurka lagu been abuurtaana dadka kale waa ka khatarsan yahin sababtoo a ah diina laga dhigaa ah. dadka kale mogta waxa aad ka sheegto diin laga dhigama laakiin haddaad tiri nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam diinaa laga dhigan diinna ma marka dadkeedu waxaad u samayday wax aan diin ahayn saas darteed aimada gabal waxay mareen qofka nabiga ku been abuurta isagoo og islaamka waa ka baxay waa gaal ah, sababto sharciu deji saasay ah, mareen aimada gabal kawar marka waa arrin aad u qatar qofka marka taas maxay ku xambaaraydaa xadiid kasta oo aad sheegaydo oo leedaha nabigaa yidhi soo hubso intaadan sheegin ah, hubso xadiiskan ma sugan yahay ma صaxiixa ma xasana ma daciifa waxaana jira kumanaan xadiis oo nabiga lagu been aroortay maaha boqolaal intaasoo kun oo xadiisa jirta oo aan sal lahayn oo niman acdaa ah shayaadiin ah ay diinta ku soo dareen marada acdaaah zanaadiqaah bal kuwa zuhaad ah oo cibaadaysan jiraa kusoo dari jira xoogaa markaasaa markii la waryaha maxaa nabiga ugu been abuure uu dhihi jiray nabi ku been abuura maayee waa u been abuura maxaad ula jeedaa halayii asagaan ugu gargaarayo diinkiisan ugu gargaarayo ah, ma yaqaano diin saxiix diinku asagaas ku filan laakiin isagu diinkii saxiixa ma yaqaan wuxuu arkaa dadkiioo qur-aankii ka tegey markaas wuxuu sheegaa fadaa'il qur-aanka oo tiro nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam suuraddaas qofka akriya faqri ma taabto <laughs> idaa waqaca qofka akriya ha markuu habeenka intuusan seexan fakri waa isdaayey ha qofka suurad hebla akriya intaasuu hela axaadiis beentaasu dalda markaasaa len maxay tahy waxaa sameeya wuxuu dadkii qur-aanka ka tegaan hadda dadkan qur-aanka kusoo xira marka wuxuba beentaana wuxuuba rabaa inuu diinta ugu gargaaro fiil laakiin taas waxba ku tarin acuudu billah bal culammadu waxay yidhaahdeen inta nabiga ku been abuurato kuwaasa ugu shar badan sababtoo ah dadka faasiqiintaa warkooda waaba laga digtooy laakiin qof zaahid cibaado badan hadduu ku yidhaha nabigiya yidhi rumaad dumeynay soo maaha saas darteed culamo waxay dhahdeen dadka ugu shar badan oo nabiga ku been abuurtaa waa dadka ula jeeda diinta ugu gargaar kuwaas wax lamidi mara maxay dha kuwaas dadku waa ku daqmayaan laakiin qof faasiqa ah hadduu yidhaha nabigaa saas yidhi waa la hubsaa alal ha la hubsa marka nabiga laguma been abuurto waa arrin khatar a ah diinta in looga baxaaba dhici karto sida culamada gobol mareed rawa lbukhaari can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka la yidhi sala allahu calayh wasalam akhnacu lasmaa magacyaalka kan ugu dulli badan cindallahi ilaahi agtiisa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha rajulu waa nin tasamaa isku magacaabay melika alamlaad boqorrada boqorkoodii magacaas qof adduunka la baxay aakhiro qof ka dulli badan lama arag ilaahay waa dulleeya maxaa yaele adduunku aad iskula weynaada inta boqora boqorka ay hoos yimaadaan ilaahay hoos yimaadaan ma cid kaley hoos yimaadaan waa isla weyni atare eh. waa isla weyni atar jumica waa la soo jamciye lafdi xadiiska lafdigiisa min ariwaayatayn yaa laga jamciye marka waa arrin aad u khatar xaafidku wuxuu yidhi magacaan oo uu ku soo arooray xadiisku eebayntiisa ku gaab ma ahan melik alamlaad ee magac kasta oo macnihiisu sidan keenayo waa xaaraan waxaa lamiduu yidhi haddee khaaliqulkhalqi makhluuqa kii abuuray sida axkamulxaakimiin axkamulxaakimiin ah, inta wax midka xukunka wanaagsan waa lami waa lami suldaanu salaadiin ah, amiiru lumaraa kulligood waa isku mid ah, kulligood waa isku mid waa arrin khatar aw qofkuna uu ku mudanayo aaqilo ilaahay inuu dulleeyo culammadu waxay isku khilaafeen aqda lqudaa inta qaadi ah midka xukunka wanaagsan aqd qudaad qaadi lqudaad way macnihi ah, qaadi lqudaad kaas waa la isku qabsan culummo badan waxay mareen ma banaana ma banaana marka waa in aad la iskaga ilaaliyaa magacyada la isku weynaynayo waa in la iska ilaaliyaa kibirka aad looga fogaadaa rawa bukhaari can anas bn malikin radi allaahu canhu yaquulu xaalu leeyahay haddase rajulaani laba nina hindhiseen laba nin ayaa hindhiseen cinda nebi nebiga agtiisay ku hindhiseen sala allahu calay wasalam fashamata waa u duceeyey nabigoo waa farxad geliyey axadahumaa midkood mid kamida markuu hindhisay nabigu wuxuu yidhi yarxamuka allaahu shamata waa saas macnaheeda shamata waxaa loola jeedaa wuxuu yidhi markuu hindhisay uu nabigu wuxuu yidhi yarxamuka allaahu allaha ku naxariisto walam yushamitil aakhara kii kalena uma ducayn oo ma farxad gelin mid kalaa cagtiisa ku indhisay nabigu ma dhihi yarxamukallah waa ka aamus faqaalo rajulu ninkii wuxuu yidhi kii aan loo ducayn a wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo shamadta waad u ducaydo waad farxad geliday haadaan ninkan walam tushamitnii anigana iima ducayn oo ima farxad gelin qaala nabigu wuxuu uhi inna haadaa ninkan xamidallah allu mahdi markuu hindhisay alxamdu wa anta adigana lam taxmadillaah alla ma adan mahdin markaad hindhistay halkaas marka maxaa caddaaday qof kastoo muslima waxaa laga rabaa haddii qof hindhiso muslim ah hadduu qof muslima ah hindhiso oo yidhaahdo alxamdu lilaah oo aad maqasho inaad u ducaydo oo tidhaahdo yarxamu kallah asaguna waa inuu duca soo celshoo yidhaahdo yahdi kallaahu wa yuslixu baalak ah, allaha ku hanuuniyo xaalkaagan alla hagaajo isna inuu soo celiyaa rabaa ducadaas haddii qof agtaada ku hindhiso oo uusan alxamdulilaahi dhihin waa inaadan u ducayn haddaad u ducaydo sunadii ikhtilaafta ah, ilaa nabigu waa kala duwaye aduguna isku ka dhigaysa laakiin waxay dhaheen culummadu ma lagu baraarujinaa ma war alxamdu lilaahi dheh imaam nawowi wuxuu dha haa waa laleeyahay maxaa yeelay waa min baabi الnasiixa waاlamri nusxi qofka walaalka inaad nasteexaydo ood qayrka u sheegto oo aad wanaagga farto sidaasaa la rabaa sidaas ayaa la sidaas ayaa la rabaa keenay fatxulbaariga xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi ibnu cabdilbari sanad jayid ah wuxuu uga wariyey can abi daawuud saaxibi sunanka shiikaas iskale sunan abi daawuudka asagoo doon saaran oo webiga taagan webiga qarkiisa nin qof joogaa hindhisay waa uu maqlay hadalkana ma gaarsiin karo laashuu kiraysta hal diin hal dirham ku kirisay inuu u soo duceeyey ta doontii weyneed ka degay uu laash wuxuu ku kiraystay hal dirham ninkii hindhisay u tegay markaasuu yidhi yarxamuka allah ta ag teg baddex ah, meeshaas wabiga xeebtiisa joogay yarxamuka allah markaasuu ka soo laabtay isna waa u soo duceeyey yahdiika allaahu wayuslixu baalak intii uu la soo rogmaday doontiisii uu iska soo raacay doontii markuu soo raacay dadkii masaafiray ahaayeen habeenkiiyay seexdeen habeenkii markay seexdeen waxay maqlayaan yaa ahla safiina waa dadka doonta saaranow inna abaa daawuudda ishtara aljannata min allaahi bidirhami waxaad ogaataan abu daawuud jannadii wuxuu ilaahay uga gartay hal dirham firi halkaas dirham u ka niyad wanaagga sunnada nabiga noole ah taasaa lagu kala hormara saas darteeda hal dirham ah wuxuu ka ajar badnaana mararka kabal kumanaan dirham waana niyad wanaag iyo dadaalka qofku sunnada ku dadaala sunnadaas nabiga noole hal dirham uu janno ku helo fiili marka niyad wanaagga iyo sunna noolaynta waa meesha lagu liibaano meesha lagu kala haray waa halkaas hadday sunnadu kula weyneeno waa iska maqleen dhaqanna kuma ahan waa qadaysa wax badan oo qayr ahna waa ku seegi doonaa rawa bukhaari can cabdillaah cabdillaahi bni mascuud weeye radia allaahu canh saxaabiga haddii la idhaahdo cabdullaahi la yidhaahdo waa ibni mascuud qaala wuxuu ihi kunnaa waxaan ahayn idaa sallaynaa markaan tuka markaan tukanno maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam qulnaa kuwa yidhaahda assalaamu cala allah nabadgelyo alle korkiisa ahaato qabla cibaadihi qabla an nusallima calaa cibaadihi intaas intaanaan addoommada ilaahay u ducayn addoommada alle intaanaan salaamin oo malaa'igta iyo qayrkeeda horta allaan salaami jirnin markii hore allaan salaami jirin xadiiskaas aada u fiiriya waxaan dhihi jirnay uri assalaamu cala allah ah, assalaamu cala allah aan dhihi jirnay qabla cibaadihi allaah maahan inay dhihi jireen asalaamu cala allahi qabla cibaadihi asalaamu calaa jibriila maahan calaa cibaadi kuma dari jirin laakiin calaa cibaadi waa macno intaysan dhihin asalaamu calaa jibriila wa calaa mika-iila intaysan dhihin ay horta allah waxay dhihi jireen asalaamu cala allah saasay dhihi jireen kadibay waxay dhihi jireen asalaamu nabadgelyo calaa jibriila jibri malakul jibriil korkiisa ah asalaamu nabadgelyo calaa mika-iil ha ahaato assalaamu calaa fulaan wa fulaan malaa'igtay saas salaami jire falama nsarafa nebiyu nabigu markuu salaadii ka gadoomo ka baxay sala allahu calayh wasalam aqbala calaynaa wuxuu nala soo qaabilay biweji xaggeeguu soo jeestay fa qaala wuxuu yidhi in allaah allah huwa salaam asagaaba magaciisaaba laydhaha salaamba duco uma baahna ilaahay looma duceeyo asaga magaciisaba asalaam baa la nuqsaan ceeb dhibaato dhan waa ka nabadgal asalaam aa la ydhaha kii nabadgalay min annaqaa'is waalcuyuub wax kastoo nuqsaan iyo ceebaba waa ka nabadgal marka ilaah looma duceeyo ha u ducaynina ilaah looma duceeyo waxaa loo duceeya axad baahan oo makhluuq ah ee khaaliqa looma duceeyo mar dambe waxaas yaa laydinka maqan marka nabigu wuxuu yidhi in allaha allah huwa salaamu isagaa salaamba ahba faidaa jalasa markaasuu baray sida ilaahi weynaa waa la ammaanaa makhluuqa loo duceeya ha ilaahay waa la ammaanaa ee makhluuqa duca u baahan alla waa la baryaahee looma duceeya isagaa la tuuga makhluuqana lama tuugee waa loo duceeya fiiri meesha lagu kala leexday nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam faidaa jalasa markuu fadhiisto axadukum mid idin ka mid ah fi salaati salaada markuu ataxiyaadka u fadhiisto falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu weynayaal baaqi ahaansho mulki lilaahi allahi u sugnaaday attaxiyaatu weynayaal weynayn oo la weyneeyo mulki baaqi ahaansho intaasuba lilaahi allahi u sugnaaday taxiyadaas saddexda macnoa lagu fasira taxiyada waa lagu fasiray weynayn tacdiim ilaahay la weyneeyey waa lagu fasiray mulki waa lagu fasiray albaqaa saddexdaba iskugu gey marka ataxiyaatu weyneeyaal mulki iyo baaqi ahaansho lilaahi allahay u sugnaadeen wasalawaatu ammaanyaal amase salaadaha caadiga salaadaha la tukado lilaahi allahay u sugnaadeen wadayibaatu kelimooyin wanaagsan oo lagu ammaano subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha illa allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila bilah lilaahi allah u sugnaaday kelimaad wan wanaagsan oo lagu ammaano allah istaag allah marka waa la ammaanaha loola duceeyo waxaa loo duceeyaa makhluuqa fiiriya makhluuqa yaa u badan weliba jinni iyo insi oo dhan nabiyada ilaahay rususha awliyada saalixiinta yaa ugu fadli badan nebi moxamed sal allahu cala waslm isaga waa loo ducayna la baryma isagaa loo ducayna filiy salaad kasta qofkaa nabiga u ducayn salaaddiisu ansixi may ah, salaad kasta oo aad tukato waa inaad nabigana u ducawdo awliyada alloo dhan aad u ducaydo haddaadan saas yeelin salaadaadu ma ansaxay salaad haddaad tukato salaadaasna aadan nabiga u ducayn awliyada alle aadan u ducayn salaadaadu waa baadi ayu sal maxaa yaele ataxiyaadkaa sidaas macnaheedu fiili haddaadan taxiyadka akrina salaadun sixmi fiili marka nabiga laga bilaaba dadka loo duceeyo maxaa yeelay qayrka aan haysana yaana soo gaarsiiyey nabiga soo maaha sala inaan marka garanaa nimcadaas iyo abaalka uu nagu leeyahay wanaagga uu noo galay halkaa salaada taxiyaadka markaan marayno waa inuu nagu soo dhacdaa wanaagga nabigu noo galay sala allahu soo ma jeedin asagaan u ducaynayna intaanaan naftayna u ducayn kadibaan awliyada alle iyo saalixiinta iyo naftayda u ducaynayna markaasa waxaa laleeyahay asalaamu alayka alayka waa nabiga sal اlahu alيه waslm asalaamu waa magac ilaahay marka mudaaf soo qadam asalaamu xifdu salaami allaha salaamka ilaalintiisu calayka korkaaga ha ahaato nabiga suban allaha salaamka ah ilaalintiisu korkaaga ha ahaato asalaamu xifdu salaami allaha salaam ah calayka korkaaga ha ahaato ayuha nebiyu nabigaano wa raxmatullaahi naxariis alena korkaaga ha ahaato wa barakaatuhu ilaahay khayrayd khayraadkiisuna korkaaga ha ahaato fiiri nabiga isagaa loo ducayna haddii loo ducayna isagaba la tuuga ma maya subxaana allah isaga waa loo ducayna lama baryo u fiirso haddana kadib adiga iyo awliyada alle iyo malaa'igta kulliga u ducayna waxaa leedahay assalaamu calayna xifdu salaam allaha salaam ah ilaalintiisu calaynaa korkeenna ha ahaato wa calaa cibaadillaahi asaalixiina addoommada ilaahay oo saalixiintaana korkooda ha ahaato wa calaa cibaadillaahi saalixiina addoommada saalixiinta haddii la yidhi dhammaan awliyada allah soo gelaya malaa'igtii kulli ambiyadii waa soo gelaya nabigu wuxuu yidhi firiya fa inahu shaamiye idaa qaala addoonku markuu yidhaahdo daalika hadalkaas wacalaa cibaadi illaahi asaalixiina markuu yidhaahdo asaaba wuxuu gaaraa ducadaasu kulla cabdin addoon kasta addoonkoo saalixin wanaagsan addoonkoo fi samaai samada ku sugan iyo walardi dhulka kii ku sugan dhammaan ducadaas waa gaari waa lafdi weyn awliyada alle marka waa loo duceeyahay lama baryo fiiriy ayagaa loo ducayna ma loo ducayla haddii ayaga la barya diinka alle fiiriya nabigaa loo ducayna awliyada alla loo ducayna saalixiintaa loo ducayna ilaah loo ducayna waa la bari ah, isaga waa la bari diinku ilaahay fahm markaasaad waxaa leedahay ashaddu waxaan qiraa allaa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahan axad xaq iyo gar lagu caabudaa ma jiro oo allah aan ahayn dhammaan waxa la caabudo gardahaa lagu caabudaa cibaado ma mudno maxaa yeelay cibaado yaa mudan axadka wax abuuray axadka wax dila kan wax nooleeya kan ku risaaqa kan dhibka kaa celiya kan dheefta ku siiya waa allah marka cibaado ma mudna inta kale ma mudna washadu waxaan kaloo qiraa ana muxammadan nebi muxamed ana muxammadan nebi muxamed cabduhu ilaahay addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhu ergeyga alla soo dir inuu yahay maxaa laysku daba dhigaa cabduhu waa kelimadda qofka diintiisu ay laali karto cabdi marka la leeyahay waa addoon alle asagu waa addoono laa yucbad isaga la caabudi ma la bari ma waa addoon ilaahay wa rasuuluhu waa ergegii allah laa yukadab lama beeri karo firiid cabduhu markaa tiraa waxaad ka badbaadaydaa huluwigii kirishtaanku ku dhacay oo miduu nabigu xadiis bukhaariga ku lahaa laa tudruunii kama atrati nasaara ibna maryama ha igu xadgudbinina markaad ammaanaydaan sida kirishtaanku ugu xadgudbeen nabciise inamaa ana cabdun addoon allaanahay faquuluu waxaad tidhahdaan cabdullaahi warasuulu saas idhahan nabigu saasuu lehi sal la addoonkii alle rasuulkii alle saas idhahda markaad ammaanaydaan soo ma jeedi ee sida kirishtaanka ha igu talax teginina marka waxaa leedaha waa addoon alle ee isaga lama cabudo lama bari haddana maxaa laga cararaa sida yahuuddii nabiga hoos loo dhigo waa gaalnimo kale magaca derajadii alla siiya dad hoos uga dhigto waa gallin waa inaadan hoos u dhigin ilaahay baa kor qaaday maxaad leedahay wa rasuuluhu waa ergegii alla soo diray laa yukadab walaa yukhaalaf lama beedin karo lama khilaafin karo isagaa la raaca meeshaas way diinkii marka waxaad ka badbaaday guluwi iyo taqsiir inaad xaqiisii ka gaabidana waa ka badbaaday oo rasuuluhu aad uga badbaaday inaad xadgudubtana cabduhu yaad uga badbaaday diinullaahi waa kaasa waa diinkii nabigu dad ardada u lakinay ardadiisa saxaabadii u meeriyey soo ma jeedin saasuu dadka u meeri jira nabigu uma yatakayaru qofku markaasuu kala dooranaa bacdu bacda ataxiyaat ataxiyaadkii ka gabaal uu wuxuu kala dooranaa min alkalaami xagga hadalka maashaa wuxuu doono macnaha ducadiiu doorana markaas kadib marka ataxiyaadka dhammayda nabigaa lagu saliyaa sala allahu calay wasalam kadib ducadaad rabta ku ducayso hadalkaa uu kala doonaa waxaa loola jeedaa ducaduu dooranaa saasaa loola jeeda rawa الbخاaري عن أbي هريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل إن اللaهa الله عزa isagaa غاaلب ah وجل isagaa weyn kataba waa ku qoray macnaha waa ku qadaray wey kataba waa ku qoray waa ku qadaray calى بنi aadam banu aadamka xadahu nasiibkiisii mina zina zinada xaggeeda xaalu ka ahaaday qof kasta oo banu aadamka ka mid ah zinada nasiibu kule ilaahay baa ku qadaray waana ku dhacaa adraka waana haleelayaa daalika nasiibkaas laa maxaalata shaki la-aan qofba qadarha kula ekaato laakiin zinada qof walba waxbaa looga qadaray intaas waa ku dhaca mana sheegayo laakiin zinada arag haddee zina taqan marka hore nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh fa zina alcayni isha zinadeedu anadar waa fiirada ishu waa zinaysataa zinadeedu waa inaad ku fiirido qof ajnabi ka oo gabadhii nin islaami ajnabi ay ah isha ku fiiqdo ama ninkii gabadh ajnabi ka uu fiiriyo waa kaasa zinada isha dad badana wan iska hayn oo zinada ku dhacay sooma jeedin wazin marka waa xaaraan inay isfiiriyaan dadka ajnabiga laba aayadood oo suuratu nuur ah aa ilaahay soo deji oo ilaa qiyaamu saaca la akrina oo ilaahay uu leeyahay indhaha ha la laabo وqل للمؤمiنiiنa يqضوا مiن abصاaر ويحفظوا فروج ragga mؤminiinta waxaad ku tira indhihiina laaba indhahooda ha laabay qalbigaaga inuu nuuro cilmigu ku sugnaado haddaad rabto indhahaaga celi waa waxa qalbiga madoobeeya way indhuhuy waa beriidkii iyo boosaalihii zinada waa leeb shaydaan oo kugu yaalla indhuhu leeb ibliis ku shaqaysta wey soo ma jeedi وaqل للمؤmiنaaتi yqdudna مiن abصاarihin soo ma jeed gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tiraa nabiga subano indhihiina laaba marka waajib weeye dadaad inta mobayl la fadhiisato wiilyaro meesha iskala fadhido xataa qaybta da masaajidka aad ku daalacanayso zinadii haddee taas musiibo musiibo lagu daray ah musiibo musiibo lagu daray soo ma jeed tasoos laga soo baxsaday awel waxa wey waa kala xadidna adduunka waa dhexay shareebooyina soo barta boqol qof laba boqoloo qofaa lagu shugay hadda mid walba mobaylkiisa sinad ugu jiro markaasuu meel la fadhiyo dumar qaawan fildaro balaayo xumaan oo dhan halkiis uu zinadii uga jiro waa zaani ma is-oga inuusan zaanig ahayn isku haysta se uma jeedo musiibo wey qulubtiiya madoobaatay qur-aan u dhig oy leeyihi qur-aan gela qalbi madoo weye balaayo ku dhacdeen fa zina alcayni isha sinadeedu annadaru waa fiirada wa zina lisaani carabka zinadiisu annudqu waa hadal in zina looga hadlo gabadha iyo wiilka wada hadlaya oo zinada ka wada hadlay laba zaani buy telefoona ka hadlaan iskuma jeedaan zinay ka hadlayan soo maaha waa laba zaani labadooduba zinay ku dhece waa nafsu naftu tatamana way jeclaataa daalika zinada wa tashtahi waa jeclaata walfarju farjigu yusadiqu waa u rumeeyaa daalika zinadaas ow yukadibuhu waa ku beeniyaa oo kadib arrintaas xibnahaasu ay sameeyeen farjiga u rumeeya oo sinada weyneeda ku dhacaa qofkii marka ama waa ku beeniyaa oo ti weyneedu ka badbaadaa saxiixu muslimka waxaa ku sugan min xadiidi abi hurayra waluduraani zinaahuma alistimaac labada dhegood waa sinaystaan zinadoodu waa in lagu dhegaysto shay zine ah sheeko oo zine ka hadlayda in lagu dhegaysto ama asbaabaha dareenka kiciyo oo zinada ugu yeero qofka oo heesaha xunxun ka hadlaya kicinta dareenka qofka zinadana ku kicinaya ay ka mid yihiin uguna horeeyaan walisaanu zinaahu alkalaam nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam carabku waa sinaystaa zinadiisuna waa in looga hadlo zino oo labada qofoo zinada ka wada hadlayda yaysanba isku jeedin nuucu zinahay ku dhaceen walyadu zinaaha albadshu gacantu waa zinaysataa zinadeeduna waa qabashada gabadhii nin ajnebi kaa inay taabato ama ninkii u taabto gabadh ajnebi kaa waa zino waa xaaraan ma bannaana warijlu zinaaha alkhudaa warijlu lugta zinaaha alkhudaa waa in lagu aado meel zino lugta zinadeedu dadka muslimiinta waa inay xuduudda ilaahay ilaaliyaan nabigeenna suuban sala allahu calay wasalama diinkii sidaas u caddeeyey maanta nasiib daro dad badan xuduuddii ilaahay bay ku tumanayaan khaasatan isbitaaladuba ha ugu bateen meelaha xuduudda alle looga tunto iyadoo halkaas uu joogo nin ayaa wiilkii waxaa dhiigka ka qaadaya gabar ama waxaa duraya cerbadaynaya gabar kadaalika iyadoo gabar la heli karo ayaa gabadhii nin uu dhiig ka qaadayaa ama uu cirbado ku dhufanayaa bal jaamacadaha caafimaadka lagu soo barto ayaa sharta weyn ka soo bilaabata oo gabdhaha iyo wiilashii marka caafimaadka la barayo ilaa dad ilaahay u naxariistay maahane qaar badan xishood darro iyo inaysan marnaba xuduudda alla ilaalina lagu tababaraa haddii lagu arko xishood waaba lagala dagaalamaa waxaa laleeyahay caafimaadku xuduud ma leh ilaahay baana xuduuddan sameeyey oo ragga iyo dumarka ajnabiga kalaa inay istaabtaan allah xarimay markaasaa la xuduud ma leh waa musiibo qofku hadduu xuduudda ilaahay ka tallaabana ilaahay naar u ballan qaaday waman yacsi allah warasuulah wayatacadda xuduuda yudkhiluhu naaran khaalidan fiihaa walahu cadaabun muhiim qofka ilaahay caasiya rasuulka caasiya xuduudda ilaahay ka gudba ilaahay naar ayuu gelinayaa asagoo weliba ay u sugnaaday cadaab sharafta ka qaado ihaanaysta sida xukunkii alle uu u ihaanaysto u ilaali waayey marka waa in aad la yskaga ilaaliyaa qaar ka mida kas ayay ula dagaalamayaan waana diin la dagaalan waxaa dhacday jaamacada gobolka mid ah gabadh iyo wiil wada dhashay oo caafimaadka baranaya gabadhii in la yidhi wiil islaamid ajnabi kaa waa taataabanaysaa jirkeeda sidaad bal u duri laheyd sidaa dhiig uga qaadi laheed aad baranaysaa oo ay ku tiri midkaan ila dhashay ayaan waxa weeyaan gacantiisa taabanaya oo lagu yidhi ma lagaa yeelayo waxa weeyaan caafimaadku xuduud ma leh marka dadka nuucaasa waa dad dadka ugu yeeraya naar ducaatun calaa abwaabi jahannama weeye rabbi ha ka baqeen ilaah la dagaalamid weeye diin la dagaalamid weeye waa dulmi weyn ilaahay ha uga baqeen dadkuna diintooda yaysan adduunyo ku gadan oo haddii la yidhaahdo arrintan xaaraantaa samee maya waa inuu yidhaahda jaamacadda layga cayrin in jaamacadda laga cayriyo jannada in laga cayriyo yaa khatarsan jannada ilaahay baa laga cayriya naara lagugu cayrinaya haddaad xuduudda alle ku tumato marka rabbi aan ka baqno subxaana wa tacaala wallahu subxana wa tacala aclam w sala allahu ala nabiyna mxamed